alxamdu lilaahi rabb alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin maa zilna fii kitaabina alcadiim kitaab aladciyati waaladkaar weli waxaan dhexda kaga jiraa ama si aan insha allahu tacala gebagabo u dhow kitaabkeennii aanu soo wadno adciyadii ducooyinkii iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo hadlahay ducooyinkii dikriga waan dhammaynay caawa iyo habeen dambe labadaas waxaanu insha allahu tacaala aan ku khatimaynaa cadaabulqabriga qabriga iyo waxa dhexdhaca ama cadaab ama nicmo ama as'ilo dhibaatooyinka maaragtay ahwaalu yowm alqiyaama qiyaamada iyo dhibaatooyinka ay leedahay laga bilaabo sakaraatulmowtka qofku markii mowtka u hayo oo nafta laga qaadayo dhibka uu la kulmahayo ilaa qabriga markuu tago haddana xisaabta iyo as'ilada u imanaysa kadib haddana baciga la soo saaro maxsharka iyo iyo bannaanka laysa soo tubo iyo qoraxda laysu soo dhowaynhayo oo qof kastaba dhididkiisa maaratay intuu dembigiisa yahay u gaarayo kadibna jidka siraad la marahayo dadna ay maaratay la go'ayso oo jahannamo korkeeda buundada laga dhighayaa kadibna marka xawdkii rasuulka calayh salaatu wasalaam dadna ay ka cabahayaan dadna loo diidi kadibna haddana fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir loo kala xukumhayo waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa shadaa'id iyo ahwaasha iyo dhibaatooyinka aakhira aakhira laisku dhaha waxaaso dhan marka qabrigu waa awalu manzil awalu manzil oo qiyaamada we aakhira guriga ugu horreeya oo aakhira weyaan bayt baaan qabriga waana guriga ugu dambeeya adduunyada uu qofku kaga tegahayo wey marka ahwaalu yowma alqiyaama qiyaamada iyo waxyaabaha ku saabsanaa inuu qofka muslimkaana had iyo jeer oo aad u xusuusnaa waana soo marray muxaadaradii sheekhana maarata alfaadil uu noo jeediyey sheekh maxamed umal oo maarata mawdka ahayd inuu qofka had iyo jeer dihnigiisa ay ku jirto walidaalika salafkeenni hore mawdka iyo qabriga iyo waxa dhexdiisa dhiman doona dhexdhacahaya iyo waxyaabahaasoo dhan rag fara badan oo ka mid a ah maalik binu dinaar ibraahim binu adham iyo rag fara badan oo maarata aad iyo aad ahaa zaahidiin ahaa waa hadallo fara badan oo aad u tira badan almuxaasibi hadallo aad u qiimo badan bay ka hadleen oo hadda ka hor in badan laga soo naqday ama kutub laga qoray saddex marxalo ayaa jirta ama haddii laisku soo celiya laba marxalo ino saddex marxalo weeyaan marxalo waa cilmi weeye ogaansho geeri inay imanaysa ognahay aan rumaysan marxalada kalena shaahid weeyaanoo geeridii qofkay ku dhacaysoon xabaalayno oo qabriga aan nugeynayna waan u jeednaa marxalada saddexaadna waa markay adig kugu dhacdo qabriga aad tagtiya asilada iman doonta marka asilada weli maa qof la weydiinhaya adigina laguma weydiinin marka cilmi ahaan waan u rumaysannahay laakiin xaqiiq ahaan weli umayna arag laakiin cilmi ahaan waxaan u rumaysannahay mawdka aragtina aragnayoo dadkii oo geeriyoonhaya qabrigiina aanu ku xabaalay intaasoo dhan waanu aragnay laakiin su'aalaha waxay yihiin qof la weydiinna mayna arag innagana nalama weydiinin laakiin waan rumaysannahay garanti inay tahay oo asilada qof kastoo innaga nagamid iyo kayrkeenba intii dhimatana way ku timid oo maarata mid ilaahay u sahlay iyo mid lagu cidhiidhiyeyba inteennan iyo kayrkeenna iyo amaaasheenna iyo wixii iman doonana way mari doonaan meeshaas walidaalika baabulkhawf markaase ragga culimmada ama salafkii hore aad bay oga welweli jireen cibaado kasta oo ay sameeyaan talow qabriga maxaad kula kulmi doontaa ma kuwa ilaahay u sahlayaad la kulmi doontaa ayaad noqon doontaa ma kuwa lagu maarata lagu dhibi doona ad noqon doontaa walidaalika saa darteed baa nin baa markaa dad show aqribadii ah nin saaxiibkii ahaa baa had iyo jeer ilmayn jiray wuu ooyi jiray geerida iyo qabrigii iyo wixii markuu soo xusuusto yuu iska ooye daa'iman bukaa buu ahaa kii kale qaraabadiisa ahba ku dhaleecay wuxuu niga fulaysanayda maxaad u oydaa un oohin badnida maxaa kaa ooyinay had iyo jeer markaan ku arka waad ooyeysaaye balada masaa'ibta kugu timid maxay bayd bu markaa deedna yuu ku dhuftayoo bayd buu u qaaday wuxuu ku yidhi bakaytu cala dunuubi licudmi jurmi waxuqan likulli man yacsi lbukaa'u buu yidhi yoo ugu jawaabay wuxuu ihi bakaytu waan ooyey cala dunuubi dunuubta aan galay baan ku dul ooyahayaa buuhi licudmi jurmii jurmigaygi iyo dembiga aan galay iyo maaratay iyo culayska ay dunuubtaas iyo jariimada aan galay iyo macaasida farabadnideeda iyo culayskeeda yaan la ooyahayaa buui eniya wax kaloo iga ooyhinaya male aduguna ilamid baa tahay laakiin khaafil baa tahay waada fahamsanayn waa xuqa waxaa xaqu u leehay oo waajib aba ah likulli man yacsi qof kastoo cisyaan la yimaado rabbi subxaana wa tacaala macaasidiisa iyo cisyaankiisa ku dhaca cisyaanka rabbi ku dhaca albukaau inuu ooya xaqi u marka aduu haddaada garanaya ani ila yaabitaankaad ila adiga ahayd in lagula yaabo oon ku idhahdo niba maxaad la ooyilaada marka waa xuqa maaragtay usaale bakaytu cala dunuubi licudmi jurmi wa xuqa likulli man yacsi lbukaau wa xuqa waxaa waajib ah likulli man yacsi ilaah alla qof kastoo caasiye albukaaw inuu ooyo macaasida iyo waxa uu galay markuu xusuustay iyo ciqaabta alle subxaana wa tacaala uu waciidka iyo goodigiisa inuu ooyo yaa marka waajib qof kastaba yuu ku lehmya waajib ku owl cumar bin cabdicasiisna wuxuu yidhi khaamis khulafaa raashidiinka ninka la yihahda ah ee aad iyo aad maaragtay u cadaalad badnaa oo dowla umawiya uu ka mid ahaa markii laga soo bilaabo cabdimulig raggu uu dhalay cabdimulig bin marwan afar wiiloo uu dhalay buu u dardaarmay haddaan dhinta saa u kala qaateen buui haddaan dhinto yidhi marka weliid ha la siiyo weliid hadduu dhintana sulaymaan sulaymaan hadduu dhintana maarata hishaam hishaam hadduu dhintana yaziid waa weliid binu cabdilmelig iyo sulaymaan bin cabdilmelig iyo yaziid bin cabdilmelig iyo hishaam bin cabdilmelig afartaasi ahaayeen afartaasuu saa u kala siiyey cumar bin cabdicasiiz laakiin cabdicaiiz bin marwaan weeyaan yaa dhalay marka cabdimelig bay markaa aabihi walaalaha cabdimelig ba adeer u ahaa gabadh cabdimelig dhalana wuu qabay marka cabdimalik markuu dhintay dawle umowi meesha ugu xoog badana ka bilaabatayna wey cabdimalik markuu dhintay wiilkiisa weliida u dardaarmay baa qabtay weliid markuu dhintayna sulaymaan baa qabtay sulayman bin baa qabtay sulaymaanka markuu dhintay meesha la rabay inuu hishaam ama yaziid raggii walaalihii loo dardaarmay inuu ku wareejiyo cumar bin cabdilcaziiz oo ilmaadeerhayan buu soo dhexgeliyey oo xoogaa wuxuu ku tuhmayey raggii kale ee walaalihii iyo wixii ka horreeyey dulmi inay geysteen reer bani umaya inay dhibaato geysteen buu yar tuhunsanaa cumar bin cabdicaiizna nin cadaalad inuu ahaa walaashiina wuu qabay faaima bint cabdilmalik buu qabay meeshii uu hishaam ka keeni laha ama yaziidoo walaalkii keeni lahaa iyo cumar bin cabdicaiz ilma adeer yihiin oo cabdicaiz bin marwaan iyo cabdimalik bin marwaan baa kala dhalay yuu soo geliyey booska markaasa sulaymaan wuxuu u dardaarmay cumar bin cabdicaiz bin ha qabto wa ficlan siduu u tuhmayay noqotayoo nin caadila ayuu noqday aad iyo laba sano iyo maaragtay barwax saasoo kalu hayey soddon iyo sagaal jir buu ayuu qabtay markaa yuu saldada qabtay hinjiri markuu ahaa kadibna markaa waxaa weeyaan boqol iyo kowgii miya wax saasoo kale ama boqol iyo kowdii bilo wax saasoo kale ayuu maarata yuu asagiina dhintay aduu laba sane wax yar buu hayay intaasa cadaaladdiisa waxaa leeleyahay baran wa baxran bay camimtay marka cumar bin cabdilcasiis walaashood oo faatima la yihahdaana wuu qabay waa gabadha maarata la yidhahday ahayd bint alkhulafaa bint jeeda bint oo abbaheed baa khaliifa ee madaxweynaha wa ukhtu arbacati alkhulafaa waxay ahayd waxaa la dhihi jir bint اlkhaliifa wa zawjaة اlkhaliifa wa ukhtu arbacat اlkhulafaa intaasoo jaga isku darsanta bint اlkhaliifa weeyaan aabbaheed ba cabdilmelig ahaa amiir اlmuminiin buu ahaa muminiinta boqorkoodii buu ahaa madaxweyne u ahaa zawjaة اlkhaliifa ee cabdilmelig maxaa qabay cumar bin cabdilcaziiz baa qabay oo khaliifkii ummadda muslimiinta noqday ukhtu arbacati اkhulafaa afar nin oo khulafaadii muslimiinta soo martayna walaali lahayd oo weliid iyo sulaymaan iyo yaziid iyo hishaam almuhim waxaan ooga jeedaa meeshaas iyanu ila kicini cumar bin cabdilcaiis markuu asna jagada qabtay bayd buu had iyo jeer ku celcelin jiray isagoo madaxweynihii ummadda ah inuu jiifa mooyaane waxaa la afkiisa kama lagama waayi jirin baydkaas kama bixi jirin baa afkiisa oo muxuu dhihi jiray walaa khayra fii cayshi imri'in lam yakun lahu min allaahi fii daari alqaraari nasiib buu dhihi jiray walaa khayra khayr ma leh oo khayr kuma jiro fii cayshi imri'in qof noloshii lam yakun aana u sugnaanin lahu qofkaas min allaahi alle xaggiisa fii daari alqaraari daarta sugnaanshada qiyaamada nasiibun nasiib ilahay agtiisa iyo daarta aama ku lahayn oo nasiib janno qofkaana ku lahayn ilahay agtiisa qofkaa noloshan u nool yahay qiimo male buu dhihi jir qofkaas waa qof dhintay weeyaan hadduu nool yahayna qof dhintay camal marka waa qof khasaare wey walaa khayra fii cayshi imri'in lam yakun lahu min allaahi fii daari alqaraari nasiibu beydkaas ku celcelin jira walam yakun walaa lam yakun lahu aana u sugnaanin min allaahi alle xaggiisa nasiibu nasiib usan ku lahayn fii daari lqaraar daartii jannada ee qaraarkii nagaashaha iyo sugnaanshaha daartii ayd qofkaana ilaahay agtiisa nasiibba aana ku yeelanin qofkaa waxaa weya waa qof ayaan darin nolosha uu ku jiro nolol muu dhehi jira sidaas baydkaasi ku celcelin jira kadalika oo asna aad marka zaahid ahaa oo caabid ahaa ba asna beydbu marka ayuu oo dhehi jira wuxuu dhihi jiray wakayfa tanaamu lcaynu wahiya qariiratun walam tadri fi ay lmaxalayni tanzilu buu dhihi jiray waasna baydkaasu dhihi jiray wa tanaamu say u seexan alcaynu il say u seexanaysaa wahiya ishaana qariiratun ay ku raaxaysanaysa hurdada say hurdo ay ku raaxaysanaysa ishaa oga iman kartaa walam tadri ayna ogeyn fii ay lmaxalayni labada boos midkii tanzilu ay degi doonta ma fariiqun fi ljannati bay geli doontaa mase wa fariiqun fi saciir bay geli doontaa mid ay geli doontaa labada dhinac kama waranto marka indha labadaa dhinac mid ay tahay aana war ka hayna say hurda oga soo degi kartaabu yuu dhihi jiray wa kayfa tanaamu lcaynu wahiya qariiratun walam tadri fii ay lmaxalayni tanzilu buu dhihi say il hurdadeeda u qabowsan karta innagana intaan iska seexanno baan hadha iyo habeenba intaan seexannaana waxaasoo dhanba ayna dheg jalaqu siinayn waa baabulkhawfka iyo markay ka hadlayeen iyo cabsida iyo welwalka intaasoo dhan qabrigii iyo qiyaamada iyo aakhirada kadalika ninka la yihahda abu cumaan saciid ibnu ismaaciil sidaasoo kale waasna la hadlahay rajaha dad badanoo rajaha maarata ku kalax tegay ilaahay baan khayrka nacam inaa ilaahay ka rajaysa maxaa la yihahda qofka muminka bayna alkhawfi waalrajaa dhexdood inuu ku noolaado khawf cabsi ilahay cadaabkiisa ciqaabtisaad ka baqaysa iyo rajo ilahay raxmadiisa iyo maqfiradiisa aad rajaynaysa markii aad dhimanaysa inaad jaanibka rajaha rajax inaad ilaahay khayr iyo wanaag aad maaragtay uu kaala kulmayo baad rajaxaysaa marka wuxuu ka hadlahayey wuxuu yidhi wuxuu lahaa war rajo keli un iska tiraadi wax kasta intaa iska qasati oo waxoon iska samaysa haddana ad tiraadi ilahay kafuuro weeyaan ilahay dhow aakhiro wanaagna aad ka rajaysay xeradiisii iyo shaqadiisiina aada haynin doqonnimo weeyaan bu arrintaas waa doqonnimo weeyaan inaad wax kasta intaa iska qasati haddana ad tiraadi baan rajaynaya markaasu wuxuu ka hadlay wuxuu lahaa war dharkaadaba waad ilaashataa wasakda waad u diiddaa iyo wixii lamidka wuxuu yidhi maartay maa baalu diinika tardaa an tudanisahu waina hawbaka maqsulu min addanasi markaasaa wuxuu yidhi marka tarju najaata walam tasluk masaalikaha ina asafiinata laa tajri cala alyabisi buu wuxuu yidhi maa baalu diinika diintaadu xaalkeedu maxay tahay ninyow tarda aad raadli oga tahay an tudanisaw inaad wasakhaysi macaasi iyo dulmi iyo bidco iyo khuraafo o dhan aad diintaada ogolaatood ku wasakhaynaysi buui waina hawbaka maradaada aad qabtina maqsuulun ay tahay mid laga dhaqo had iyo jeer min adanasi wasakdaad ka dhaqday maradaada wasakuna oo gelid mar waa dhaqi buui nadiif iyo caddaan baad ka dhigi laakiin diintaada jaafu inaad ka dhigto wasakoodu bidco iyo khuraafo macaasi aad raadle ugu noqoto caqliga xaggee keentay buui maa baalu diinika diintaadu maxay tahay tarla aad raadle oga tahay buui an tudanisa inaad wasakaysa wa ina hawbaka maradaadana maqsuulun min adanasi ay tahay mid wasak laga dhaqay maradaada wasuuqa markaad u kacaysa jirkaadii maradaadao dhan baad ilaalinoo fiirinaysa si dadku kula yaabin amaa diintaada markii la yimaadana haddii maaragtay bidco khuraafo aabbaha hebel baan ka soo gaadhay sidan baan ahayn kan iyo waxaasoo dhan baad iska qasanaysaa markaasaa wuxuu yidhi waxaasoo dhan intaad tarju najaata haddana waxaad rajaynaysaa inaad badbaadi tarju waxaad rajaynaysaa annajaata badbaado badbaadaad rajaynaysa inu ilahay ku badbaadiyo qabri iyo hebel inuu kaa badbaadiyo walam tasluk masaalikaha qaabka rajaha ama qaabka lagu badbaadana maba qaadaysi wadooyinka lagu badbaadi laha ma haysi buhi ina safiinata doonta iyo markabku laa tajrii kuma socoto kuma orado calal yabis dhul yaabis oon biyo lahayn kuma ordi karto doon iyo markab meel bannaana oo ciidan ku ordi karaan waa ma jirta weeyaan sayna doontaa iyo markabku ayna bannaan iyo biyolaana uga ordi karin baa adigana waxaa weya badbaadadaanu ayn suuradgal haddaba la iman wayiga lagu badbaadi waxo dhan taad ka qasatay inaad iska tirahdo ilaahay baan ka rajaynaya wanaag abad weeyaan midaasoo kale wey tarju najaata walam tasluk masaalika najaad iyo badbaadaad raadinaysaa wadadeedii lagu badbaadi lahaana ma haysi buy ribaad qaadatay oo xoraan oo maarata xaraan baad cuntay oo dulmi baad la timid oo dad baad dishay oo xadgudub baad la timid oo xam baad la timid oo intaasoo wax bidcaad la timid oo khuraafaad la timid oo xiqdi iyo xasad baa kaa buuxa haddana waxaad leedahay maarata aakhira wax walam taslug masaalikha wadadii lagu badbaadi lahaa mahaysi buui ina safiinata doonti laa tajri kuma oradu kuma socoto cala alyabisi marka dhul yaabisa oo maarata ciidoon biyo lahayn kuma soconaysu yii marka say u socoto doontu waa inay meel biyo lala raasado saad u badbaadi waygii lagu badbaadi lahaa la imo weye ood ku badbaadi lahayd aakhiro intaasoo dhan waxaa weeye waa nuqaadka ama aqwaasha nuquushaadka maarata salafkii hore ee aakhire iyo iyo dhihi jireen weeyaan intaa kadib musanifka wuxuu yidhi ama sheekha kitaabka tartiibiyey marka ahwaalu yowma alqiyaama markuu u ciwaansaday kadib wuxuu yidhi ahwaasha waxaa soo gelaysa baabu cadaabi alqabri cadaabulqabriga iyo wixii ku soo arooray cadaabulqabriga alimaam almanaawi oo maarata cabdira'uuf almanaawi oo kun iyo soddonkii hijriga markuu haa dhintay oo xadiitan iyo kitaabkan aqlabka sharxay yaa taqriirka hoose wuxuu ku leeyahay adilada qur-aanka iyo sunnada ka sugnaatay waxay isxoojinaysaa oo isku raacday cadaabulqabri uu shay aabita inuu yahay oo sugan yahay oo uu jiro bay ummadda iyo dadka ahlusunna isku raaceen nabigana calayh isalaatu wasalaam waxaa ka ansaxay inuu arrinkaa maqlay laakiin dad baa inkirhaya muctasilada iyo khawaarijta iyo kuwaasoo dhan way inkirhayaan waxba kama jiri waan waa maaragtay cadaabulqabri waxaan aragnay iyo hataa qabriga haddaan qodno wax qofkii aan ku arkayno cadaabo ka muuqta midna ma lahaydhe waa dadka caqlaaniga caqligooda un rumeeya kadibba marka xadiidka laba boqol iyo afraad rasuulka calayh isalaatu wasalaam إذا tashahada axadukum axadkiin hadduu atixiyaadka la yimaado salaadda oo mid weliba midka u dambeeya falyatacawad ha magan galo min arbacin afar ilaah haka magan galo afar arimood atixiyaadka salaada u dambaysa markaad marays axadkiin afar arrimood ilah haka magan galo falyatacawad haka magan galo markaa ha magan galo min arbacin afar min cadaabi jahannama jahanama cadaabkeedii haka magan galo ilaahay wa cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisana nolosha fitanteedana ilaahay ha ka magan galo iyo mamati geerida fitanteeda iyo wa min shari masiixi dajaal dajaalkii ninka beenbanadaha fitantiisana ilahay ka magan galo afartaa arimood markuu saa oga magan galo uma yadcuu ha ducaysta linafsihi naftiisa bima bada lahu wixii markaa usoo baxa iyo wixii markaa u muuqda iyo wixii markaa uu xusuusto markaa ilaahay subxaana watacala naftiisa ilaahay subxaana wa tacaala ha ku baryo oo maaragtay ilahay ha weydiista idan axadkiin hadduu atixiyaadka u dambeeya la yimaado afartan arrimood ilahay ka magan galo min cadaabi jahanama jahanama cadaabkeeda wa cadaab alqabri maxalshaahidkana halka wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa cadaabka inuu qabri leeyahay marka qabrigu inuu cadaab leeyahay taasa laga qaadanaya iyo wa fitnat almaxya walmamaat waa isla socdaan labadaa nolosha iyo geerida fitanta ay leedahay inuu ilahi subxaana wa tacaala kaa badbaadiyo oo ku sugo wa min shari almasiixi dajaal ninka masiixi dajaalka la yihahde dhulka wareegi doona inuu ilaahay sharkiisa kaa magangeliya hadduuba ku soo gaadho waktigiisa aad gaadhay intaa markaad ilahay afartaa ka magangeshay uma yadcuu qofku ilahay buu baryahay linafsi naftiisa bimaa badalahu waxay markaa u muuqdo u soo baxa buu ilahi subxaana watacaala ku ducaysanhayaa wey afartaasa marka hore aad ilahay ka magangelaysaa atixiyaadka markaad khatimaysa kadibna ducada allaale ducada rabtee marka ilahay ku baryaysaa wey xadiikaasna waa xadii saxiix imaam nasaa'i baa kitaabkii sunan kusoo min xadii abu hurayra wey xadiidka laba iyo shanaad rasuulku wuxuu yihi calayh salaatu wasalaam idaa faraga axadukum ahadkiin hadduu bogo min atashahud اlakhiir xadiikan baa kii hore fasira tashahudka inuu kii u dambeeyey idaa faraqa hadduu bogo axadukum axadkiin min atashahud اlakhiir ahtixiyaadka u dambeeya hadduu axadkiin uu bogo falyatacawad ha ka magangalo bilaahi alle haka magangalo min arbacin afar yaquulu marka ha yidhaahdo allahuma allahayow inaa anugu acuudu waan magangeli bika adiga min cadaabi jahannama jahannama cadaabkeeda aan kaa magangelhayaa wa min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisana waan kaa magangelhayaa wamin fitnati اlmaxya wاlmamaat geeridii iyo nolosha fitanteedana waan kaa magangelhayaa wamin shari fitnati اlmasiixi اdajaal ninkaas masiixudajaalka la yihahda fitankiisa iyo sharkiisana waan kaa magangelhayaa afartaasuu ilahay ka magangelhaya atixiyaadka u dambeeya markuu bogo qofka axadkiin bal xadiikaasna waa xadiid saxiixa wey axmed bin xambal iyo muslim iyo abu daawuud iyo ibn maaja baa soo saaray min xadiii abu hurayra wey xadiidka laba boqol iyo lixaad rasuulku wuxu yhi alayh salaatu wasalaam idaa faraqa hadduu bogo axadukum axadkiin min salaatihi salaadiisa hadduu bogo oo macal atixiyaadkiia falyadcu markaa ha baryo markaa biarbacin afar uma liyadcu marka aad ku ducayso bacdu intaa kadib bimaa sha bmana falyadcu biarbacin bimacnaa afar ilaahay ha ka magangalo weeyaan uma liyadcu markaa haddana ha ku ducaysta bacdu intaa kadib bimaa shaa wuxuu doono oo wuxuu dhihi allahuma allahyow inii anugu acuudu aan magangeli bika adiga min cadaabi jahannama jahannama وفitnaة اmaحya wاmamaatina waan kaa maangelahaya nolosha iyo geerida fitanteeda وafitnaة اmasيح dajaala waan kaa maangelahaya kadib markuu afartaa ilahay ka maangalo baa ducaduu rabo marka ilahi subxaana wa tacala uu weydiisanaya xadiidkaasna imaam اbayhaqi baa kitaabkii sunan kubra ku soo saaray min xadiiثi abu hurayra saddexda xadiiث ba abu hurayra baa rasuulka alayه الsalaatu wasalaam ka warinaya ayib intaaso dhan waxay noo sugahayaan weli noomana noomu sheegin axaadiitaas qabriga iyo waxa ka dhex dhici doona laakiin inuu jiraan arintaa arin dhaba ay tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala laga maangalo had iyo jeer xadiidka laba boqol iyo toddoba rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam idaa maata hadduu dhintay axadukum axadkiin curida laba boqol iyo sideed miya marka xadiidka laba boqol iyo sideedaad rasuulku wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam idaa maata hadduu dhintay axadukum axadkiin curida calayhi waa loo soo bandhigay maqcaduhu makaana fadhigiisa bilkhadaati walcashiy galab iyo aroorba janno iyo naar waxay ahayd meesha uu ka fadhiisan lahaa baa lasoo hordhigahaya galab iyo maarata aroorba bilkhadaati walcashiyi wey galabkii iyo aroortiiba janno iyo cadaab wuxuu booskuu lahaa waa lasoo hortiisa lasoo dhigahaya in kaana hadduu yahay min ahli اljannati dadka ahlujannada hadduu yahay fa min ahli اljannati maqcadkaa noqonaya oo jannadii baa loo furahaya iyo meeshuu ka digi lahaa iyo khayrka sugahaya yaa la tusi wain kaana min ahli الnaar hadduu yahayna fa min ahli الnaar inuu yahay baa la tusahaya ciyaada bilah waa asagoo qabriga ku jira markay ahaydkii markuu dhinto wey ba holla intaysu qabriga gaarin baa lasoo tusaya yuqaalu lahu waxaa laleeya haadaa maqcaduka weeyaan meesha aad ka fadhiisan lahayd makaanu fadhigaadi weeye xataa yabcaaka allaahu alla ilaah uu kaa soo saaro ilayh asaga yowma alqiyaama ilaa qiyaamada ilaahay uu kaa soo saaro maqcadkaadii meeshaad ka fadhiisan lahayd wataas weeyaan ba leleh marka geerida markii saa ugu timaadaba oo uu dhintaba horaa laga tusaya marka marka meeshiisiyado naar iyo janno waxay ahaydba isagoo og bay naftu ka baxaysaa oo la tusay idan waa arrin khatara weya marka iscaaj fara badan iyo argagax bay qofka ku keenaysaa xadiikaasna waa xadii mutafaqu ale muslim bukhaari baa warinhayay tirmidi ibn maaja min xadiis ibn cumar xadiidka laba boqol iyo sagaalaad intaasoo dhan waxay noo sugahayaan maaragtay inuu qabrigu marka axwaal uu leeyahay iyo geeriduba labaduba marka maqcadkiisa iyo meeshiiba hataa qabriga isagoo jooga hataa ku jira na waa loo soo bandhigahaya annaaru ويومa maarata تquumu saacaةu adkhilu aala fircawn ashad acala somayn waxaaqa biaali fircawna suwa alcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya galab iyo aroorba reer fircawn iyo aalkiisii naar baa loo soo naartoodii baa loo soo bandhigi oo saa loo marinaya markii qiyaamadu dhacdana waxaa la dhihi adkhilu aala fircawna ashad alcadaab fircawn iyo dadkiisii meesha ugu daran jahanaba ka geliyaa la dhihi waxayna cadaab dhammaysteen de markay agga joogaan barsakha ku jireenna galab iyo maarata subaxba waa la caqaabi jiray marka xadiidka laba boqol iyo sagaalaad bal xadiidkana hadda si fican dhegeysta waa xadiid dheer weeyaan wuxuu ka sheekaynayaa adaa maarata qofku markuu geeriyoodo xaaladaha uu marahayo iyo iyo maarata malaa'igta u imanayso iyo maaratay labada dadku labada nooc ay noqonayan laba mid saddexaad maba jiraba qof ahlu janno inaad noqotay iyo qof ahlu shar inaad noqotay labada mid kastaba waxaa ka soo fulahay bal dhegeysta rasuulku wuxuu yidhi calayh isalaatu wasalaam ina alcabda addoonka addoon baa la sheegaya gabadhuna lamid weeyaan macnaheedu ma hore in la in alcabda addoonkii almumina ee muminkahaa idaa kaana markuu ahaado fi inqidaacin go'itaan min addunya adduunyadii markuu ka go'o oo geeridu ku timaado adduunya uu ka sabro wey wa iqbaalin qaabilitaan min alaakhirati aakhirana uu qaabilo naftu markay ka go'do adduunyadii waa ka tegey markii naftu ka baxdo adduunyadii marka waxaa weye waa ka jeedsaday ama geerida nafti markii laga saarahayo waxaa weeyaan aakhir marka iqbaal iyo aakhirana wuu qaabilay markaa aakhiriga xaggaas usii jeedsaday idaa kaana hadduu ahaado addoonkaas fi inqidaacin go'itaan min addunya adduunyada markuu ka go'o ka tago iyo waa iqbaalin qaabilitaan min alaakhirati aakhira uu qaabilo oo naftu ay haysa nazala ilayhi waxaa ku soo degahaya min asamaa'i samada waxaa ooga imanhaya malaa'ikatun malaa'ig baa ka imanaysa biidulwujuuh wejiyaalkeedu aad u nuurhayaano aad u cadcad ilaana addoonkaa kaana wujuuhahum wejiyaalkooda aad moodde ashamsu qorax inay saaran tahay iftiinka iyo nuurka wejiga malaa'igta ka muuqata inay qoraxa halkan wejiga ka saaran tahay baad moodda malaa'igtaas macahum macooda waxaa kafanun kafan baa ah oo min akfani iljannati jannada laga keenay kafanay wataan jannada ay ka keeneen maarata iyo wa xanuudun barfuuno min xanuudi iljannati barfuunka iyo waxyaabaha cadirka lagu daadiyo meydka iyo kafankiisa lagu daadiyo bay wataanoo aakhira oo janno xataa yejlisuu minhu ilaa ay ka fadhiistaan madda albasar inta qofka ishiisu ay gaadho meel u jirtay fadhiisanayaan waa malaa'igtii markaas oo acwaantii maaragtay malakmowd kaalmaynhayeen wey kafanno oo jannada laga keenay iyo barfuun iyo cadir jannada laga keenay bay soo qaadanayaan iyo wataan wejigoodana aad buu u ifahayaa inta ishaadu ay gaadho iyay u fadhiisanayan halkaa usoo dhaafmahayaan uma yejibu markaa waxaa imanhaya malakulmowd baa u imanaya marka qofka malmowtkii baa u imanaya xataa yejlisa ilaa uu ka fadhiisto cinda rasihi madaxiisa agtiisa soo fadhiisanaya intaasoo hawla dhaas waxba uma jeedna inag malaa'igta halkaa soo fadhiisanaysa ee quruxdaa iyo wanaagaale iyo waxaa wada malkumowtka ninkan madaxiisa soo fadhiisanaya innagana waan iska ag fadhina inay wax u hadhay oo uu noolaan doono iyo in kale wara ma hayno markaasaan maarta markaa ugu ronalaya yaa fulaan qul laa ilaaha ila allah maarata meesha muu fadhiya marka wa antum tanduruun marka waxa weya waxayna maarata aayadda ahayd maarata wanaxnu aqrabu ilaykum marka uu alla subxana watacala u laha ayib xataa markaa malkumowtu markuu u yimaado xataa yejlisa cinda ra'sihi ilaa madaxiisa agtiisa uu ka fadhiiso fayaquulu markaas wuxuu dhihi yaa marka ayatuha anafs naftanay aayibatu ee fiicanay ukhrujii soo bax ilaa makfiratin dembidhaaf oo min allahi alle xaggiisa ka timid iyo wa ridwaanin raadi noqosha alle xaggiisa ka timid u soo bax buu dhihi khitaabkaas kula hadla ayatuha nafs mumaina ayatuha nafs maata ayiba naftan qiimaha badanay ukhrijii soo bax ilaa makfiratin dembi dhaaf oo min allahi alla xaggiisa ka timid iyo waridwaanin raali noqosho u soo bax buu markaa uu leeh saasuu nafta oola khiaabaya fatakhruju way soo bixi naftii fatasiilu way shumaysaa way qulquli kamaa tasiilu qatratu min fi siqa yani biyuhu weelka afkiisa sa uga qulqulaan iyo naftii qofka jidhkiisa oga soo qulquli khiaabka markuu kula hadlo bay saa usoo qulqulaysa intaasoo wax oo dhachayo nafta saa u baxaysa iyo waxaasoo dhan waxba inagu uma jeedno saasay usoo baxaysaa hadalkii markay maqasho waxo dhan fa yaakuduha wuu qaadaya malkumowdkiiba naftii qaadi markaa fa idaa akhadaha markuu qaado lam yadacuuha malaa'igta xaggaa joogeen lam yadacuuha u dayn mahayaan yadihi gacantiisa darfata cayn ilbiriqsiga gacantiisa u dayn mahayaan mar allaale markuu saa usoo qaadaba il intay ka biriqsata in la gacanta inay kusii jirto may ogolo xataa ya'khuduhaa ilaa ay ka qaadaan oo fayajcaluuhaa ay yeelaan fii daalika alkafan kafantaasay dhexgelinhayaan kafantaa jannada laga keenay bay dhexgelinhayaan wa fii daalika alxanuud maaragtay cadirkaas iyo barfuunkaasna bay dhexgelinhayaan wayakhruju minhaa waxaa ka soo bixi markaa ka adyabi nafxati miskin miski raa'ixadii iyo nafaxaadkiisa iyo udugiisa midka ugu qiimo badna kaasoo wujidad la helay calaa wajhi اlardi miskid waxaa la yihahda udugiisan waxa ugu qiima ardada dusheeda nooca ayaa oday diib ayaa kasoo udgi marka fayascuduuna marka ama fayusciduuna way la korhayaan ama fayascuduuna biha way la korhayaan way sii qaadhayaan oo kor bay usii qaadhayaan falaa yamuruuna la mari mahayaan calaa mala'in jamaaca oo min almalaa'ikati ka mida samawaadka ilaa qaaluu malaigta waxay dhahayaan maa haada aruuxu ayib ruuxdan ayibka maxay ahaato ee fiican fayaquuluuna waxay dhahayaan fulaan ibnu fulaan weeyaan ina hebel hebel weeye ama imna heblaaye hebel weeye biaxsani asmaaihi ba ugu yeedhayaan allatii asmaadaasoo kaanuu ahaa yusamuuna kuwa ku magacaaba ayada fi dunya adduunyada magacyaalku kula magaca ugu ficna ba ugu yeedhayaan xataa yantahu ilaa ay gaadhaan biha isaga ila samaai dunyaa samada u sokaysa ilaa ay la gaadhaan fayastaftixuuna lahu furitaan bay u weydiinhayaan malaa'igta inay samada ka furaan fayuftaxu lahu waa loo min kuli samaai sama kaste muqaribuuha kuwa soo dhawaynaya ila samaa maarata samadii kale alla taas taliha la xidhiidhay qolo kasta oo samada joogta way soo dhawaynayan way sii sagotinayaan samadii kale usii gudbinayaan allatitaa maarata samadaasa usii gudbinayaan xataa yantaha ilaa uu ka gaadho ay gaadhsiiyaan ila samaai saabicati ilaa ay la fa yaquulu llahu caza wajal ilah baa maruu dhimarka samaa saabica gaadhsiiyaan uktubuu qoraay kitaaba cabdii addoonkayga kitaabkiisa iyo fii ciliyiin diiwaanka ciliyiin lyihadee sare halkaa ku dara waa ciidu celiya cabdi addoonkayga ilalardi marka ardada ku celiya marka ciliyiin diiwaanka lyihada u sareeya markii lagu qoro kadibna dib u celiyule marka addoonkayga dib ha loo celiyo ya ardadii fa innii anugu minhaa ardada xaggeeda yaan khalaqtahum ka abuuray wa fiiha ardada xaggeeda yaan uciidum ku celinhayaa wa minhaa ardada xaggeeda yaan ukhrijum ka soo saarhayaa taaratan ukhraa bu alla subxana wa minhaa khalaqtum maarata ardada ayaan ka abuuray abuuna aadam ardada laga abuuray wa fiihaa ardada dhexdeedana uciidum ku celinaya oo xabaashaa de qabri baa la gelinaya wa minhaa ardadii baan ukhrijum ka soo saari taaratan ukhra haddana ayadin baa laga soo saarayaa markii lasoo noolaysiinayo fatucaadu ruuxuhu ruuxdiisi baa la soo celin markaa fayaatiihi marka jirkii baa dib loogu soo celinayaa oo qabriga ku jira jirkii bay nafti gelaysa caadi baa ugu soo noqonaya markaa ruuxdii markay gasho fayujlisaanihi way fadhiisinhayaan saasay u fadhiisan caadi baa loo fadhiisin fayaqulaani lahu markaasa suaalihi waa halka bay suaalihi ku imanayaan as'ila iyo jawaabo weeye marnaba aadaan dahdaahaynin suaal iyo jawaab suaal iyo jawaab wey meeshaa dhex fadhiyana waa qabri laba mitir dhan oo mugdi ah cid arxan ood u qayliyanna ma jirto reer garasii hebel ma jirto waxaad isku furanna maalinka male saasaa lagu fadhiisinhayaa as'ila mubaasharatan cid kaaga turjumana male laba malag baa saa kuu hor fadhiya oo inoo iman doonaan qaabkay leeyihiin azra aswadaani azraqaan buu rasuulku yih alah salaatu wasalam madmadow oo maaragtay waxaa la yihahda azraq indhahooda buluug ay yihiin indha buluuga ah leh maaragtay yaa soor fadhiisanay oona waa maarata farax iyo waxaa midna aan lahayn wey markaasa asilada waata markaa fayaqulaana marka lahu waxay u dhahayaan asagii baa su-aalo la weydiinaya man rabbuka rabbigaa waa ayo fayaquulu wuxuu dheh ofka mumin hadduu ahaa rabbi allah rabbigay waa alla wey fayaqulaani lahu waxay u dhahayaan diinuka diintaadu maxay tahay fayaquulu wuxuu hi diini ani diinteeda alislaamu islaam weeye fayaqulaani lahu waxay u dhahayaan maa haada ninkan maxaad ka taqaanaa alladii kaasoo bucida fiikum dhexdiinna lasoo saaray laga soo saaray fayaquulu wuxuu dhihi huwa rasuulullaahi rasuulka ilaahay weeyaan fayaquulaani lahu waxay u dhahayaan wamaa cilmuka ogaanshahaada seed ogaatay inuu rasuul yahay fayaquulu wuxuu dhihi qara'tu waan akhriyay kitaab kitaabka ilahay baan akhriyey faamantu bihi waan rumeeyey kitaabka alle wasadaqtu marka waan rumeeyey fayunaadii waxaa dhawaaqaya munaadi min asama marka kitaabka allaan ka helay buu le ilahay baa kitaab noogu soo dhiibay kitaabkiisaan akhriyey oon rumeeye rasuulka uu noo soo diran saasaan u rumeeye fayunaadii marka waxaa dhawaaqay munaadi min asama samada xaggeedaa dhawaaq ka imanaya oo wuxuu dhihi alla subxaana wa tacaala an sadaqa cabdii addoonkaygu run inuu sheegay darteed fafrushuuhu u goglaay min aljannati walbisuuhu albisuuhu u xidhaay min aljannati jannada xaggeeda dharka yimidna u xidha waftaxuu lahu u furaay baaban albaab ila aljannati jannada halka uu ku jira qabriga halka albaab jannada ooga sameeya markaa marka raayaxadeedii iyo udugeedi su u helo fayaatiihi waxaa u imanaya min rawxihaa raxmadeedii iyo wanaaggeedii iyo waiibihaa barfuunkeedii iyo udugeedii baa u imanhaya marka rawxadeedii marka raaixadeedii iyo raaxadii iyo udugii iyo diibkeedii wixii o dhan ba halkaa oga carabti lahu waa loo waasicinaya fii qabrihi qabrigiisa madda basarihi aragiisa inta uu gaadho baa qabrigiisana lakala waasicinaya lakala jiidhaya wayaatiihi waxaa u iman marka haddana rajulu nin xasanu lwajhi wejigiisu uu fiican yahay quruxsan yahay xasanu hiyaabi dharka uu qabana uu quruxsan yahay ayibu riixi raaixada iyo waxa ka soo baxaayana aad u idgoon yihiin fa yaquulu markaa ninkii qabriga ku jira ba wuxuu dhihi ama wuxuu leeyahay ninkii u yimid ba wuxuu dhihi abshir bishaarayso biladii kii ku bishaaraysa yasuruka shay ku farax geliya ku bishaarayso haadaa midkan yowmuka maalinkaadi weeyaan alladii maalinkaasoo kunta ahayd tucad mid loo ballanqaado waa maalinkii lagu ballanqaaday oo ilaahay ballanqaadku kuu sameeye wanaag badan inaad helaysia fayaquulu lahu ninkiiba wuxuu u dhihi war man anta niyahow tahay fa wajhuka alwajhu weji weeyaan yajiu la yimaada bikayri weji khayr la yimaad u egyahay wejigaade balniyaho maxaad markaas wuuu le fayaquul wuuu ana camaluka camalkaadi baan ahay asaalixu ee fiicnaa camalkaadi fiicnaa baan ahay camalkaadi fiicnaa baan ahay fayaquulu markaas wuxuu dhahaya faraxuu farxay albaabkii jannada loo furay dhiibkii barfuunkii jannaduu helay dharkii jannada la siiyey jannadii firaashe laga keenay baa loo goglay camalkiisii oo wanaagsan baa u yimid intaasoo dhan markay yimaadeen farax uu farxay darteed wuuu dhihi fayaquul wuxuu dhihi rabbi yaa rabbigayow aqimi saaca rabbi aqiimi saaca allow qiyaamada istaaji qiyaamada istaaji qiyaamada ha dhacdo saan aanu halkaa u galaad meeshaa la itusay xataa arjica saan ogu noqdo ilaa ahli ehelkayga iyo maali maalkayga saan ogu noqdahad maarata wixii aan arkay iyo barwaaqadii lasoo tusay iyo wixii markaa saan ogu noqdo waa in alcabd markaa kaas waa qofkii fiicnaa wey su-aalahan laisweydiinayana jawaabahoodu calaaqa lama leh godka aad ku jirta inaad ku fikirta calaaqa waxay la leeyihiin iyo xidhiir adduunkiiyo dhaqankaadii wax lasoo fikirana ma hor habkii dhaqankaadu ahaa bay jawaabtaaduna noqonaysa wax lasii daalacanayo wax lasii akhrisanayo qish lasii qishanayo ma jirta waxaas ee camalkaadii adduunka qaabkaad u dhaqmi jirtan bay jawaabtaaduna la xidhaysa camal saalixa iyo wanaag haddaad lahayd ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku waafajinaya kuwa ilahay yuhabit اllahu aladiina aamanuu biاlqowli اhaabiti fi اlxayaaةi اdunya wa fi اlaakhira wayudil اllahu الظaalimiin wayafcal اllahu ma yashaa waa alla subxana wa tacala kuwa ilahay qowlka marka tawxiidka weeyaan cbdullah bin cabaas yidhi kuwa ilaahay uu qowlka haabitka ku sugaya adduunka fiicnayd kuwaasaad ku darmanaysaa qofkii xumaa bal waakan u fiirsaasna wain alcabda alkaafira addoonkii gaalka ahaa idaa kaana markuu ahdo fi inqidaacin go'itaan min addunya adduunyadii markuu ka tago iyo wa iqbaalin qaabilitaan min alaakhirati u qaabilo nazla ilayhi waxaa u soo degaya min asamaai malaaikatun malaaig baa soo degaysa sudlwujuuh wejigoodu u madow yahay malaaig wejigoodu aad u yahay baa soo degi baa ku soo degaysa macahu macooda waxaa almasuux baa ah marka masuuxa waxaa la yihahdaa harag bimacnaa harag magdisan ama dhogor wat oo aad u qurmuun oo maaragtay haragga markuu dhogorta iyo waxa uu wato wasakh maydhan yahay soo ma urahyo kaasoo kale wata laakiin markii la magdiyo waa uu fiicnaanaya urkii wuxuu ka tegi harag dhogor wata oo wasakh badan oo aad iyo aad mad اbaصr ishaadu intay gaadho meel u jirtay fadhiisanayaan uma yji waxaa u imanaya malakulmowt baa imanaya xataa yejlisa ilaa u fadhiiso cinda ra'sihi madaxiisa agtiisu soo fadhiisan fayaquulu wuxuu dhihi ayatuha nafsu maarata alkhabiiatu naftan xunta ahay ukhrujii soo bax ilaa sakhaطin cadho oo min allaahi ka timid iyo wakadabin u soo bax cadho ilaahay iyo lacnada ilahay iyo cuquba ilahay u soo bax maarta fatafraqu markaa ama fatufariq ama fatafruqu fii jasadihi shirkiibay ku kala carari marka nafta ayuha nafs alkhabiia markii la yihahdo soo car soo bax cadho ilaahay baa kugu dhacda cadho ilahay u soo bax shirki bay ku kala carari marka oo hadda cadho ilahay bay ka cararaysaa shirki bay ku kala fakan marka mid kor u cararta kor iyo hoos bay u kala firi marka shirki bay ku kala cararaysaa ayib fayantazicuhaa wuu soo siibi marka shirki buu ka soo saarayaa kamaa yantazicu min asuufi suufka almabluuli ee qoyan suufka qoyan qaabka loo soo tifo ninka suuflaha usoo tifo oo usoo saaro oo oga soo saaro meesha qaabkaasoo kaluu maragii oga soo saaraya jidhki ay ku kala carartay saa usoo qabanhaya ayoo kala carartay fa idaa akhadahaa markuu soo qaado lam yadacuuha ka tegi maahayaan fii yaddii gacantiisa darfata caynin u dayn mahayaan kuwii kale sugaayay xataa yajcaluhaa ilaa ay yeelaan fii tilka oo wayakhruj minhaa maarata waxaa ka bixi markaa kaantani riixi jiifatin bakti urki midda ugu qarmuun taasoo wujida lahela calaa wejhi اard ardada dusheeda bakti wax ku dhinta ururkiisa waxa ugu qurmuun kale waa ka soo baxaya fayascaduuna biha way la korhayaan samadiibay la aadhayaan falaa yamuruuna biha la mari mahayaan mala'in jamaaca min almalaa'ikati ka mida ilaa qaaluu malaa'igti waxay dhahayaan maa haada aruuxu اlkhabiid ruuxdan maaragtay xun maxay ahayd fayaquuluuna waxay dhaheen fulaan ibnu fulaan weeye biaqbaxi asmaa'ihi bay ugu yeedhayaan allatii maartay asmaadaasoo kaana wahaa yusama mid loogu magacaabi jiray biha iyada fi dunya addunyada magacyaalka ugu xunxumaa jeeri ibnu jeeri weeyaan baa laleehay marka town ibnu jeeri weeyaan baa laleehay marka halkaasi marka baa halkaasi ugu magacaabayaan jeeri ibnu jeeri wey marka iyo john ibnu jeeri wey halkaasi magaca magaca ugu xumaa bay leeyihiin oo ugu sheegayaan oo adduunka ugu nibcaa ayib fa yustaftaxu falaa yuftaxu lahu loo furi maayo uma qara markaasu rasulku wuxuu akhriyay laa tufataxu lahum abwaabu sama samada albaabaheeda loo furi maayo naftaa qurnuunka badan albaabada samadao dhan baa laga xidhanaya fayaquul laahu caza wajal ilah baa wuxuu dhihi uktubuu qora kitaabahu qofkan gaalka iyo munaafiqan iyo faajirkan kitaabkiisa fii sijiinin oo fi lardi sufla diiwaanka ardada hoose ee salkeeda ku jira halka ku qora diiwaanka ku qora fatuax kii haddii ay naftiisa aayar loo soo celinhaya faturax waa lasoo tuurhaya ruuxuu ruuxdiisii arxa tuuritaan baa lasoo tuuri kor baa laga soo tuuraya ilan albaabadii koraa laga xidhay halkaasaa laga soo gaaweynaya laga soo tuurhaya fatucaadu waa lasoo celinaya ruuxuu ruuxdiisii fii jasadihi jirkii baa dib loogu soo celin wayaatiihi waxaa u imanaya malakaani labada malag baa u iman fa yujlisaanihi way fadhiisinhayaan fayaquulaani waxay u dhahayaan lahu asagii man rabbuka suaash waa hal suaal weeyaan man rabbuka fayaquul wuxuu dhihi haa wu kala garanahay male maxaa yeele caqiida saliima kumuusan noolayn caqiida calaa cilmi ku dhisan kumuusan noolayn waxa uu rumaysanaa wax cilmia ma ahayn wax dadweynu iska raacayan buu ahaa wixiisu wax maaragtay la taaban karoo cilmiyaysan ma ahayn ee dadkan buu iska raacayo dadkaa dadweynahan buu iska raacay afkuu kala qaadaya laa adrii buu leehay waxba anu ma kala garanayu leh waxba kama ogi markaas waxay leeyihiin fayaquulaani lahu haddana waxay dhahaen su-aashii labaad bay u gudbayaan maa diinuka diintaadu maxay tahay fayaquulu wuxuu dhihi haah haah laa adri afka intuu kala qaado wuxuu le waxba kama ogi fayaquulaani lahu hadda waxay dhahaen su-aashii saddexaad bay u gudbahayaan maa hada arajulu aladii bucita fiikum ninkan dhexdiidna laga soo saarayna maxaad ka taqaanaa aqoon maxaad u leedahay fayaquul haddana wuxuu hi haah haah laa adri saddexdii su-aalba kama jawaabin isku siba af u kala qaadaya ilaana waxba mu hayaade adduunkii noloshiisi nolol cilmi ku dhisan ma ahayn caqiidadu xumbaarsanaa caqiide cilmile ma ahayn camalku uu ama kaafir buu ahaa umama rumaysnayn ilaahay ama munaafiq buu ahaa daahirka mu ilahay ka rumaysnayn baatinka gaal buu ka ahaa ama daalim mujrimo macaasi badan buu ahaayo wixiisoo dhan marka aanaa cilmi ku dhisnayn bu ahaa markaas waxay leeyihiin marka markaasa waa fa yunaadi waxaa dhawaaqaya munaadin min asama samada ayaa dhawaaq ka imanaya wuxuu leeyahay marka alle an kadaba cabdii addoonkayga inuu ibeeniyey oo maaragtay uu ibeeniyey fafrushuuhu u gogla min annaari naarta gogol oga keena naarta u gogla waftaxuu lahu u fura baaban albaab ila naari naarta albaab oga fura fayatiihi waxaa u imanhaya min xarihaa kulaylkeeda iyo wa sumuumihaa humraheedii wayudayaqa qabruhu qabrigiisina waa lagu cidhidhi naarta ha loo goglaa leh albaabkeeda u furaa laleh halkaasaa markaa naarta albaabkeeda baa looga furhaya waa meesha markaa imaa rawdatu min riyaadi iljanna aw xufratu min xufari naar waa ku rasulku lah alayh isalaatu wasalaam imaa beer oo beeraha jannada inuu qabrigu noqdo waa imaa god oo godadka cadaabka ka mid inuu noqon albaabka halkaa looga furhaya wayudayaqa calayhi qabruhu qabrigiisina waa lagu cidhiidyahayaa kii hore wuxaa loo waasicin bu ahaa madal basar xataa takhtalifa ilaa isdhaafto adlaacuhu faydhihiisa ilaa isdhaafaan kuwa midigtaa bidix gelhayaan kuwa bidixdaana midig bay u gudbahayaan marka qabrigiibaa staa isku dhan isku dhici faydhihiibaa saas u dhaafi markaa halka faydhihii ahaabaa dhinaca u gudbahaya midigta kuwa ahaana bidix bay u gudbahayaan markaa saas bay isu gudbahayaan isu dhaafayaan xataa takhtalifa adlaacuhu ilaa faydhihiisa isdhaafaan wayatiihi waxaa u iman marka rajulu nin qabiixu lwajhi wejigiisu aad u xun yahay qabiixu hiyaab maryaha uu qabana aad u foolxun mumtinu riixi raa'ixadiisana aad u qurmuun tahay fayaquulu wuxuu dhihi ninkii abshir bishaarayso biladii ki yasu'uka wax ku xumeeyo ku bishaarayso baan kuu wadaaya haadaa yowmuka maalinkaadi weeye alladii maalinkaasoo kuntaadahay tuucad mid loo ballanqaado fayaquulu wuxuu dhihi man anta warniyo yaa tahay adugu fawajhuka wejigaade alwajhu weji weeyaan yejibu la yimaada bishar war muuqaal shar la yimaadaad kaa muuqdee niyow maxaad ahayd fayaquul wuxuu dhah ana camaluka alkhabiid camalkaadi xumaa baan ahay wixii aad samayn jirtee macaasidaaba camalkaadii waa shaksi laga dhigahaya camalkaadii xumaa baan ahay fayaquulu markaas wuxuu leey markuu arko wixii naartii iyo albaabadeedii iyo dhibkii markuu arko iyo balaayadan lagu sallidaya camalkiisii ooba intaa tahdiidka u samaynhaya fayaquul wuxuu dheh rabbi laa taqum isaaca allow qiyaamadaha ridin qiyaamadii hadday dhacda hadda jahanabaa sii sugaysa idan middan uu ku jiraaba nolol u noqonaysa allow qiyaamada ha ridin saana bahasha aan u gaadhin bu ilahay ilaw qiyaamada dib rid bu ilahay rabbi laa taqum isaaca allow qiyaamada yayna dhicin buu dheh markaa idan xadiidkaasna waa xadiid saxiixa axmed bin xambal iyo abu daawuud iyo maratay ibn khusayma iyo xaakim iyo maratay iyo bayhaqi iyo diyaa lmaqdasi intaaba way soo saareen min xadiid albara bin caazib idan maratay ikhwatii fi lcaqiida xadiidka wuxuu noo sharxayaa labada qayba qofkuu noqonayo labadaa qaybood nugdu markay naftu qabato ilaa saa loo xukmaka qabriga halkaa qofka ku nabadgala famaa bacdahu aysar bale sida inoo iman doonto qabrigaa qofka ka nabadgala cadaabkiisa iyo isdhaafkiisa famaa bacdahu wixii ka dambeeyo xisaabtii iyo halkaa iyo banki qiyaamo maxsharkii la istaagahay baa ka sii sahlan qabrigaa qofka ku fashilmana oo ciqaabtaa kala kulman famaa bacdahu ashaddu minhu waxa ka dambeeya ka khatarsan rabbi subxaana wa tacala waxaan weydiisananaa biasma xusna wasifaati اlculaa inuu ilahi subana wataala kelimada aqa nagu sugo kelimada aqa ilahi subana watacaala inuu ilahi nagu sugo kuwaas su-aasha ilahi u makaniye ilahi subana wataala naga dhigo xadiidka laba boqol rasuulku wuxuu hi in allaha alle la yaziid wuu u kordhinayaa alkaafira gaalkii cadaaban cadaab bibukaai ahlihi calayhi oohinta ay dadkiisa u oohayaan cadaab adcaafay usii noqonaysa marka xadiikaasna waxaa warinaya bukhaari iyo maarata imaam nasaai min xadii caaisha radi allahu tacala canha bimacnaa gaalka la ciqaabahaya haddana reerkoodii ehelkii oohintii u ohayaan waa ciqaabbay usii noqonaysa maxaa yeelay oohintan u ohayaan u tirinayaan jaahiligiiba waxay samayn jireen way dhihi jireen markaan dhinto wanaagyo fara badan hataa uusan qabanin tiriya iyo ammaana oo kana waxeeya marka hataa oohinta gaalka loo ooyhayo waxaa weyaan ciqaab iyo cadaab ekastara iyo ziyaada usii noqonaysa wakadalika waxaa la mid alay ah qofka muslimka hadduu dardaarmo oo uu yidhahdo ehelkiisu y hadaan dhintaa liii ooyo oo wanaagyaalkii aan qaban jiray iyo waxaan qaban jirin iyo wax oo dhan igu sheega hadduu dhaho ayadna waa nacyiga wa layihahdo iyo maxaasintiisa laga sheekeeyo iyo heblaay waxa lagu maartay reerihiisa ay ku ammaanaan wuxuu ahaa iyo wuxuusan ahaynba lama ogola arrinta oo hinaana marka loo ooyo ama usaa u dardaarman lama ogolo laakiin hadduu wuxuusan asagoo amrina ahayd ayagu la yimaadeen fa min jaabihim weyaan marka cuqubada ayaga dushooda weyaan asagana waxba markaa dushiisa maaha xadiidka laba boqol iyo kob tobnaad rasuulku wuxuu yhi in allaha alle yaziidu wuu u kordhinaya alkaafira gaalka cadaaban cadaab buu u kordhin bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi oohinta ehelkiisa qaarkood ay u oohayaan ee oohinta u oohayaan baa ilaahay subxaana wa tacaala cadaab ziyaada oga dhigaya cadaab lagu maaratay loo kordhinaya weeyaan oo maaragtay ciqaab e ka wey xadiikaasna waa saxiix wayan imam nasaai baa warinhaya min xadiis caaisha kii aan hadda aan soo maray oo kale wey xadiiska laba boqol iyo labayo tobnaad rasuulku wuxuu yihi xadiidkana kii hore u xoojinhaya oo qofka maarata waxyaabaha la marinhaya iyo xisaabta wuxuu rasuulku yidhi ina alcabda addoonka idaa wadica haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo ataahu waxaa u imanaya malakun malg baa u imanaya malag baa u imanaya fayaquulu lahu haddii ta waxaan soo maray laba malag baa u imanaya halkana malag baa ku qoran sels waa culimmadu waxay leeyihiin calaa xasab qofka bay ku xidhanta hadduu qof fiican lahaa inuu ilaahay u sahlo hal malag looga dhigo baa suurtagala hadduu dhib badnaana oo nin maaratay aad daalimaha ama gaal maartay waxyaaba culimadu ku jamciyeen bay ka mid tahay idaa wadica haddii la dejiye fii qabrihi aataahu malakun baa u iman fayaquulu lahu wuxuu dhihi malagaas maa kunta tacbudu war maxaad caabudi jirtay adduunka markaa jirta maxaad caabudi jirtay ama su'aalaha kala duwan weeye oo su'aalo kala duwan bay weydiinaya mid malag baa weydi midna laba malag baa weydiinaya maa kunta tacbudu adduunka maxaad ku caabudi jirtay faina allaha hadaahu riwaayaadka qaarkood baa ka saxiis ayaa ka fiican fain allaha qad hadaahu waxau leehay fain hadaahu alla hadduu hanuuniye oo qof ilaahay xaqa uu ku sugay ahaa adduunkii qaala wuxuu dhihi markaadi maarta hadduu ilaahay qof hanuuniye u ahaa marka fain hadaahu llah marka alla subxaana wa tacala hadduu hanuuniyey oo nin adduunka ilaahay hanuun ku waafajiyey hadduu ahaa qaala wuxuu dhihi kuntu waxaan aha acbudullaha alla mid caabuda ilahay baan caabudi jiray fayaquulu lahu haddana wuxuu dhihi maa kunta maxaad ahaan jirta taquulu mid dhamid yidhaahda fii hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay adduunka markaad joogtay maxaad ka aaminsanaan jirtay fayaquul wuxuu dhe huwa cabdullaahi weeyaan addoonka ilaahi iyo wa rasuuluhu rasuulkiisi weeyaan famaa yus'alu can shayin hayrahaa kaa hayrkeed la weydiin labadaas su-aal bas maa la weydiinhaya fayandaliqu markaa bihi waa lasii qaadhaya wuu la tegahayaa ilaa beytin buu usii qaadhaya kaanaha fi naar wuu sii qaad markuu labadaas su-aal weydiiyo famaa yas'al ma weydiinhayo can shayin shay hayrahaa intaa hayrkeed ma weydiinhayo fayandaliqu bihi wuu la tegi markaa ilaa beytin guri buu usii qaadi oo kaana fi naari guri naarta ku dhex yaalla wuu usii qaadayo soo tusi fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi marka haadaa baytuka gurigaadi weeye kaana ahaa fi naari naarta gurigaad ku lahayd weeye walaakina allaaha alle yaa casamaka kaa ilaaliye oo wa markaa kuu naxariistay oo fa abdalaka bihi kugu bedela baytan guri filjannati jannada guri kaaga bedelay marka gurigaadi naartaad ku lahayd wey rabbi subxaana wa tacaala baa kaa ilaaliya rumaynta ilahad rumaysay camalka saalixda timid oo kuu naxariistay marka oo fa abdalaka bihi baytan filjannati kugu bedelay fayaquulu markaasu wuxuu dhihi ninkii markuu meydka jannada lagu bedelo arko dacuunii isii daaya xataa adhab ilaa aan u tago oo faubashira ahli ehelkayga anu bishaarayo fa yuqaalu lahu waxaa loo dhihi uskun deg baa lalehay halkan meel ehel loo noqday midna maahe halkan deg baa lalehay weli bacigii lama gaadhin uskun meesha deg baa lalehay qabrigi wii qabrigaadan iska dhex deg halkiiba marka looga furaya jannada albaabkeedii raxmaddii wixii loo furhaya waina alkaafira gaalkii idaa wudica haddii la dhigo fii qabrihi qabrigiisa ataahu malakun baa u imanhaya fayantahiruhu wuu gulguulaya wuu canaananaya indhuhu u guduudinhaya markuu saa ugu yimaadaba indha aad maaragtay cadha oga muuqatay intihaar marka waxaa wey waa gulguul iyo waciid weeyaan h maanta kugu dhacda waxa kugu dhaca maanta ciqaabta kula yani indha guduudis fa yaquulu lahu wuxuu u dhihi marka maa kunta tacbudu war maxaad caabudi jirtay fayaquul wuxuu hi adri waxba ka garan waxaan caabudi jiray hawadaydaan raaci jiray fa lahu waxaa laa darayta walaa talayta waxna ha ogaanin waxna ha akrin baa loo dhiman kara waxna ma akridid waxna ha ogaanin ama laa darayta waxba ha ogaanin waxba ha fahmin walaa talayta walaa tabacta dad wax yaqaanayna mid raacay maad ahayn dadkii ahlucilmiga ayaa aqoonta lahaana maadan raacin nin aqoon iyo fahan lahaana maad ahayn labadiiba waxaad ahayd marka ma jirtaa waxaad ahayd laa shay baad ahayd laa darayta waxba ha ogaanin waa habaar wey walaa talayta waxba ha akrin ama waxna maada ogeyn adduunka markaad joogto waxna maada akhriyi jirin ama waxba maadan fahamsanayn ciddii wax fahamsanaydna maadan raacin baa la dhihi fa loo dhihi famaa takuunu maxaad ahaan jirta taquul mida fii hada rajul ninkana maxaad dhihi jirtay fa wuxuu dhihi kuntu waxaan ahaa aquulu mid yidhaahda maa taquulu naasu dadku waxay iska dhahaan maana dhihi jiray dadku marka waxay dhahaan maan ka daba dhihi jira lakin wuxu ahaa warba kama hayn anugu u raadi oo cilmihaan u aqoonsan maba dhihi dadku waxay dhahan maan ka daba dhihi jiray marka faqultu bihi dadku waxay dhahan maan ka daba dhah fayadribhu markaasuu ku garaacaya bimidraaqin burus ama dube dube soo ma midraqo waa dube weeye ama waxaa la yihahdaa burus baa la yihahdaa ama maxaa la yihahdaa haysawatay maxaad u taqaan adu dube dubahda waa mid loo wada garanaya af soomaaliga yaa kale burus burusna waa la yihahda maxaad u taqaanaa buruska ma u taqaanaa kaasay u qaadaan midraaqadaas oo min xadiidin bir ah bayna udunayhi hayshee adi maa taqaana maba taqaani miya midraaqin buu marka dubahaasa la wada garanaya oo min xadiidin bir ah bayna udunayhi labadiisa dhago dhexdoodu kala dhacaya halkaa ilaa halkaa inta udhexaysu la dhacaya fa yasiixu markaasu sayxatan qaylo yasmacuhaa ay maqlahayaan alkhalqu khalqigoo dhan ilahay u abuura dhan baa maqli hayra haqalayn insiga jinka mooyaane bini aadamka iyo jinka labadalabada mukalafiinta labadaasaa laga qarinhaya inta kale oo makhluuqa maqli waxa kale jamaadaadka cirka iyo dhulka xayawaanaadka geedaha dhagaxa dhirta malaa'igta waxaasoo dhan baa wadaqaylada ka baxaysa markii baashaa ku dhacdo cabaadkiisa insiga iyo jinka waxaan ahaynoo dhan way maqlahayaan fayasixu qayli saaxatan qaylo yasmacuhaa uu maqlahayo alkhalqu khalqigoo dhan ay maqlahayaan hayru haqalayn marka aqalaynka labada soo jinka iyo bini aadamka labadaa unbaana maqlaynin labadaa waxa looga qariyana waa inoo iman doontaa inuu bini aadamku isxabaali waayo darteed maxaa yeele qof la ciaaba ciaabti dhawaaqiisa maqliy u dhawaan karaba yaa qaadi kara yaa dhaqi kara qof waxa lala dhahay la maqlahayo cid cidda kale u dhawaan lahayd ma jiro xikmaddaasaana looga qariyey in xadiidka waa xadiid saxiixa weeyaan abu daawuud ayaana soo saaray min xadiid anas binu maalik marka qolyaha muctasilada caqlaaniyiinta way maxaa yeele annagu caqligaan had iyo jeer miisaamayn ku miisaamayna maxaa yeelay haddii la faadho qabrigii waxaa loo tegi baa lihi qofka meydka iska yaallo wax dhawaaqoon maqlayna male wax jirkiisoo daboon ku aragnayna male maxaa la yidhi ma saas ahaa ma caqliga maad laba qof oo isgara fadhiya hadduu mid seexdo kii kalena uu fadhiyo wuu riyooday kii seexday baa riyooday wuxuu ku riyoodaa isagoo libaax iyo maaragtay yaxaas iyo balaayo cunhayaan oo la caydhsanayo ciqaab la marinayo kii dul fadhiya wax ma ka arkaya ninkan la fagaysanaya mu arkaa ma ujeedaa ee la cunaya iyo dhibka ka dhacaya kii marka kor buu u booday waa toosay war balaayadcaydsanmaad ujeeda ninkan waa isku dalfadhiya waba ma arkayn ninkana ciqaaboo dhan buu dhammaystay arrintaan ma rumaysantihiin baa leey haabay dhaheen haddii limaada kana u diiday sanad ninka wax jirkiisa lagu arka meed libaax cunay iyo xaas cunay miyaa lagu arkaa waa ma jirto laakiin riyadii ciqaab buu ku jiray fakadalika tanna saasoo kale weeyaan tan baa hadduu caqligiina caqligiina riyadan haddaad rumayseen ciqaabta qofka caqliga soo gaadhaya aakhirana eh, qabrigana saasoo kale weeyaan bal xadiidka laba boqol wuxuu rasuulku yidhi calayh isalaatu wasalaam alaa tasmacuuna miina maqlaynin miina maqlaynin buu dhawaaq ama dad wax maqlahaya miina ahayn dad wax maqlahaya mayna ahayn idinku in allaha alle laa yucadibu ma cadaabo bidamci alcayni il ilin ka timid darteed alle qofka u cadaabimaayo walaa bmaarata bixasani اqalbi ama bixasani اlqalbi qalbi murugtiina ilahay qofka u cadaabi maayo walaakin yucadib alla wuxuu u cadaabaya bihaada mid kamuu dadka u cadaabi wa ashaara rasulku wuxuu ku farfiqay ilaa lisaanihi carabkiisa aw yarxam oo ugu naxariisanaya waina almayita maydkuna yucadab waa la cadaabaya bibukaa'i ahlihi calayhi oohinta dadkiisa u ooye darteed baa loo ciqaabaya bimacnaa ishaada oohinta laba nooca ishu hadday ilmayso ama qalbigu u walbahaaro waxba lagu qaban waaya middaa dhib male maxaa yeele jidhka uu danqanaya ilin baa kaa imanaysa qalbigaaduu walbahaaray dhib male middaa laakiin midda lasoo qabanay waa oohinta dhawaaqa wey carabka uu qofku dhawaaqo ama ba'ayay wax lamida u yidhaahdo waa middaa midda lagu ciqaabay qofka ooye baa loo ciqaabi iyo ka dhintaynaasna waa loo ciqaabaya hadduu dardaarmay weye markaa waa inma hartay carabkan waa waxa lasu ciqaabaya ama lasuu naxariisanaya wain almayita maydkana yucadab waa la cadaaba bukaayi ahlihi waa u dardaarmaale hadduu dardaarmo iisoo ooyo iyo waxaa la ii sameeyey iyo kan iyo hadduu yidhaahdo weeyaan marka waxa loo ciqaabay walidalika saa darteed ba rasulka alayh isalaatu wasalaam wiilkiisii ibraahim markii la xabaalahayey ish indhihii baa ilmeeyeen markaasaa wuxuu yidhi maaragtay alcaynu tadmac buu rasuulka alayh isalaatu wasalaam ishi waa ilmayn waalqalbu yaxzan qalbiguna wuu murugoonhayaa walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbuna ama ilaa maa yurdi rabbana rabbigaana wax raadli geliya waxaanayna ku hadli mayno ayuu yidhi marka faina la firaaanka ya ibrahim lanka lamaxzuunuun firaaqada iyo tegitaankaad naga tegaysa ibrahim waan ka murugsanna marka isha waa iska ilman qalbigana wuu muruganaya laakiin ilaahay wuxuusan raadli kayn marnaba ku hadli mayno marka waxaan la ogolayn waa dhawaaqa wey laakiin idhuhu hadday ilmeeyaan qalbigan uu wax nunsado wax dhibaata mida ah ma leh xadiidka laba boqol iyo afar iyo tobnaad rasuulku wuxuu yidhi ikhwaanii walaalahayow limili hada alyowm maalinkan oo kana faaciduu u diyaargarooba waa qabrigii uu qof xabaalay rasulka markuu qabrigii xabaalay buu dul fadhiistay qabrigii markaasuu yidhi yaa ikhwaani limili hada alyowm maanta oo kale maantan oo kale maalinkan oo kale oo qof kastoo maalinkaa ina halkaa lagu keenayo yowm min alayaam in halkaa lagu soo dhigayo faaciduu u diyaargarooba wey u diyaargarooba nuzuula axadikum qabri marka qabriga la gelitaan in lagu gelinayo yowm min alayaam oo halkaa lagu keenayo qof kastoo u diyaargaroob wey limili hada alyowm faaciduu u diyaar garooba markuu rasulka alah salaatu wasalaam xadiidka laba boqol iyo shan iyo tobnaad rasuulku wuxuu hi ikhwaanii walaalahayow kii hormu lamid yahay limil hada yomi faaciduu u diyaar garooba xadiikaasna waa xadii xasana maaratay khadiibubaqdaadi baa kitabkiis tarikh kuso sarm xadii bara bin caazim xadiidka laba boqol iyo lixi tobnaad rasulku wuxuu yihi ina lilqabri qabriga waxaa u sugnaaday laqdatan buu lehay marka isu imaansho ijtimaac isu imanay bimaanaa isku dhufasho oo labadiisa dhinaca isku dhachayaan low kaana axadun ahad hadduu ahaan laha naajiya mid ka badbaada minha isku dhicitaankaas naja waxaa badbaadi lahaa sacad bin mucaad baa ka badbaadi lahaa qabrigu isku dhac isku soo dhic isu iman iltiaam baa lahahda ijtimaac yajtamicu bacduhu calaa bacd marka yaltaimu bacduhu bacda bimacnaa isu imaansho wey saa isku dhacay baa qabriga u sugnaatay daqdaa u sugnaatay axadun hadduu ka badbaadi lahaa sacad bin mucaad baa ka badbaadi lahaa xadiikaasna waa saxix wa axmed bin xabal basr min xadiis caaisha radi allahu tacala canha waana ninkaa uu yidhi rasuulka sacad bin mucaad goormuu dhintay sacd bin mucaad ay sheekh sanadkee u dhintay ya khandaq sanadkee hayded khandaq ha ma xusat haye ma garanayso ah. ciyaaraha ma taqaanaa inta fariiqa kale sanad muxuu sanadkee xaadi ah sanadkii waa sanadkii sulxudaybiya sanadkii shanaad bu ahaa beder sanadkee dhaca sanadkee ahaa sanadkii labaad uxudna sanadkee ahaa kii saddexaad tanna kii afraad ilaa kii shanaad markayuu ahaa sacd binu macaad marka waa ninkii uu rasuulku yidhi ihtaza carsh raxmaan limowti sacd bin macaad rasulka ala salatu wasala waxaa gilgishay carshiga ilahay baa gilgishay buui geerida sacd bin macaad uu geeriyooday dartiiba u gilgishay carshiga ilahay baa dhaqaaqay gilgishay waa ninkaa qiimaha u lahaa ama faraxa uu u faraxsan yahay carshiga uu u faraxsan yahay sacad geeridiisa iyo rafciska kor loo soo qaadahayo iyo u gilgishay baa la dhihi karaa waa culma waxyaabay ku fasireen almuhim carshiga waxaa u dhaqaa carshiga ilaahay baa wuxuu u gilgishay sacad mucaad geeridiisa idan ninkii sidaa ahaa baa rasuulku wuxu yhi haduu cid un ka badbaadi lahaa sacad baa ka badbaadi lahaa idan marka waa arrin khatara wey aad iyo aad khatar u ah xadiidka laba boqol iyo toddobiy tobnaad rasuulku wuxu yhi alayh isalaatu wasalaam kadalika qiso kale waxaa xadiidka ku jirta sacd bn mucaad waktigii dowla cabaasiya ya waxaa timi niman yahuuda yaa ninkii madaxweynaha ya waxay ku dhaheen waiiqay u keensadeen qoraal agrement ay dhaheen nabi maxamed baa noo qoray inay jizana laga qaadayn oo jizadana laga rafci ree khaybar baan ahayn bay dhaheen asalka anaga halkaa iyo khaybar baanu dadkii yahuudda aha baan ahayn khaybar oo rasuulku waiiqadan iyo agrmentigan u qoray inna laga rafciyo jizyada iyo koodhigii wax laga qaado dadka dadka ahludimada ee gaalada waxa laga qaadaya tawqiic bay la yimaadeen markaa waraaqda waxaa ku qoran laba saxiix laba saxaabi mucaawiya bn abi sufyaan iyo sacd bin mucaad labadaasa ku saxiixan waxay dhahan rasuulkaa noo qoray mucaawiya bin abi sufyaanna makhraati buu ahaa sacd bin mucaadna makhraati buu ahaa madaxweynihii waagii baa ku beryey war ma runtoodba mase waa beentood maxaa la dhih waa ka min maxamed rasuulilahi baa ku qoran kada wa kada mucaawiya bin abi sufyaanna waa ku saxiixan yahay iyo waxaa makhraati ka macaawiya bin sufyaan abi sufyaan iyo sacd bin mucaad baa makhraati kaa li see la dhihi marka ninkii madaxweyne waa la yaabay wuxuu ihi ii jooga raggii muxadisiinta ee muarikiinta ee lahaa taarikhda aqoonsigeeda ahamiyadda ay leedahay kutusinaysa raggii muarikiintaabuu u yeedhay wuxuu ihi barbarkaale nin hebel ha laygu waa loo yeedhay wuu yimi war waraaqdan akhri buu nimankan waxay la yimaadeen waraaqdan oo dhaheen khaybar buu rasuulku noo qoray labadan saxaabiyada makhraatii bay ka yihiin bal arrinta bal akhri buu saa markuu u fiiriyey wuxuu ihi yaa khaliifata maaratay yaa amiir almu'miniin haadaa kidbun waftiraa weeyaan beeni maarata been abuurasho weeyaan calaa rasuulihi markaa rasuulka ilahay ku been abuuranayaan waxba kama jiruun waiiqadana ay leeyihiin khaybar baa naloo qoray maxaa daliil ayidhi inay waxba ka jirin waaa daliil labada saxaabi ee makhraatayga gashadeen labaduba khaybar kama soo qaybgelin labaduba midna wuxuu maba islaamin mucaawiya sanadkii sideedaadu islaamay maka la furta islaamay buui sacad ibnu caadna sanadkii shanaad buu dhintay buui khaybarra sanadkii toddobaad baa la furtay bal isu fiiri labada saxaabi midna khaybar sanadkii toddobaad bu ahaa mucaawiya wuxuu soo islaamay idan khaybar mucaawiya muxuu ahaa markaa muslima muusa haynba sanadka sideedaad khaybarna sanadka toddobaad bahayd waiqada sanadka toddobaad la qoray dheh mucaawiyana sanadka sideedaad buu soo islaamay goormu makhraati noqday markaa haye sacad bin mucaadna sanadka shanaad buu dhintay ama sanadka afraad buu dhintay sanadka shanaad buu dhintay hadii la yihahdo meeqa sanuu sii laba sano ka hor buu sii moodan nin laba sano ka hor moodana dhintay bay leeyihin makhraati buu ahaa nin sanad kadib soo islaamayna makhraatibuhay ku leeyihin oo wakhtigaas aan muslim aanayn intaa waxba kama jirin waxan markaa waa been weeyaan waxay jihaabkooda ka keensadeen weeyaan buu ku yidhi sanadkii maya bani qurayd ahayd bani qurayd ahaydoo ghaswatu marka axzaab baa markii nimankii huwantahaa ay jabeen baa nimankii bani qurayda heshiisku waxaa yidhi magaalada la difaacdo nimankiiba hoosta heshiis kala galeen waay dheen idinkuna agga ka soo gala annagana aggan ballanta baan ka baxaynaa markii huwantii ilaahay jebiyey oy tageen oo rasuulku uu soo noqdo gurigiisu ku soo noqdo oo dharkii dagaalka uu damco inuu iska dhigo buu jibriil wuxuu ku yidhi ya maxamed ma dharkii dagaalka iska dhigaysa annagu weli maana dhigin bu dharkii dagaalka weli waan qabaa buui ha dhigin bu ree ilaa bani qurayda nimankii ballanta ka baxay u kac bu ree bani qurayda aad markiiba rasuulku uu dib u labistay waa ku saxaabada uu ku leh laa yusalliyanna axadukum ilaa casr salaadda casr yuusa tukana xajin ilaa fii bani qurayda buui halkii baa loo kac binuqurada la tegey marka godoon baa la geliyey way soo istaageen waxay dhaheen waxaan anagu ku goonaa sacd bin macaad inuuna xukumo sacd bin macaadna xilfi bay oo ayagay sheegan jireen dhiigba maarata dhiig labax baa ka wada dhexayn marka xoogaa waxay lahay maadaama sheegataan oo huwan isla haydeen oo magta iyo dhiigga isla bixin jirteen ama idiin naxariistaa oo xoogaa qabyaalada yar qabataa sacd bin macaad oo dhaawaca oo masaajidka rasuulka jooga yo rasuulka wuxuu yidhah loo yeedho ma sacd ku tihin u yeedha dameer baa lasoo saara isagoo dhaawac waa loo keenay marka qumuu ilaa sayidikum waa ku rasuulku leh sayidkiina istaaga sacad bin mucaad marka wuxuu yidhi waan dhumay buu maanta miya ani isoo tala saarteen nabi maxamedoo jooga idan qad waan hallaabay buu idhi xukunkii alle iyo xukunka rasuulka waxaanayn haddaan ku xukumin maanta baadi baan ahay meesha tolka iyo kabtaba dhexda laga jira inagu aan dhahno sacad bin mucaad wuxuu yidhi waan hallaabay buu haddaan xukunka rasuulka iyo kii ilahay aan ku xukumi waay markaasuu waxaan ku xukumhayaa wax allaali wixii ragoo qaangaadhi kurkaa laga goyu wa allaaliya wixii rag oo qaan gaadha kurka ka goy haweenkii iyo carruurta iyo xoolahoodana haniimo muslimiinta looga dhigu saasuu ku xukumay markaasuu rasuulku wuxu laqad xakamta maad xukm almelik allaha jabaarka xukunkiisii baad xukuntay buui sabca fowqa sabca samaawaati xukunka ah baad xukuntay buui halkii baa lasoo kaxi reer banu qurayda baabusalaam baa lasoo istaajiyey oo masaajidka rasuulka baabusalaam qofka xajiyey ama cumraysta arka baabusalaam baa lasoo hortubay maalinka marka la xisaabay toddoba bay raggoodii qaan gaadhay noqdeen wixii hub qaadi kari marka ninka la yihahdo waxaa ka sheekeeya alquradi fulan alquradi nin la dhihi jiray oo reer qurayda ahaa oo markaa yaraa maalinka wuu baxsaday ragga maradaa laga furay wixii tima hoose ka soo baxeen wuuqaan gaadhi baa lagu xukumay markaasa kurka laga goy markaan sacd alquradi ninka la oo reer qurayda ahaa maalinkan waxaan ku baxsado timaa laga waayo maana qaangaadhin bu waa laisii daayey bu gadaal buu ka sheekayn doonaa markuu soo maarata islaamay buu ka sheekaynaya sami baan ahaw maalinkaas toddoba boqol bay noqdeen maalinkaas yaa kurka laga gooyey waa meesha yuhuudda amminka ma halmaamaan ay dhahaan qurayda ay dhahaan amminkan toddoba boqol baa laga dilay yaa oo raggooda noqdeen oo halkii lagu dilay haweenkii iyo wixii o dhanna haniime muslimiinta u marka saas waa sacad markaa meesha eh, quraydada saasu ahaa wuxuu rasulku yihi xadiidka laba boqol iyo toban iyo toddoba ina haadihi alqubuur buu rasulku yihi alayh salatu qubuurtan oo tana mumtaliatun waxay ka buuxdaa ama mumtalaatun waxaa laga buuxiye ama mumtaliatun waxay ka buuxdaa calaa ahliha ehelkeedii dulmatan ama mumtaliatun waxay ka buuxinaysaa calaa ahliha ehelkeedii dulmatan mugdi qubuurtan dadkeeda mugdi bay ka buuxinaysaa bimacnaa mugdi badan bay dadku kala kulmaayeen qabriga wain allaha allana yunawiruha wuxuu u iftiiminhayaa lahum dadka qubuuraha ku jira bisalaati ani salaadada calayhim maarata ama u ducayna ama ku tukanhayo salaadan iyo janaazadan aan ku tukanhayo iyo ducadan ilahay aan u baryahayo nuur bay u noqonaysaa nuur bay u noqonaysaa shafaaco weeye marka xadiidkaasna waa saxiix weeyaan axmed bin xambal baa wari min xadiis anas bin maalik muslimna wuu soo saari min xadiis abu hurayra idan janaazadan la tukanayo waa shafaaco weye ergo weeye allow naga aqbal ducadaas allow qofka qabrigiisa qabriga u nuuri waa shafaaco weye in maarata loo shafaaco qaado oo ilahay loo weydiiyo wey inuu ilaahay u sahla su-aalahaas xadiidka laba boqol iyo sideed tobnaad rasuulku wuxuu yidhi istajiiruu war magangeliye weydiista bilaahi alle min cadaab alqabri cadaab alqabriga ilahay ka magangala faina cadaab alqabri cadaab alqabrigu xaqun waa shay laabudda a ah weeyaan oo jira xaqa marka xadiikaasna waa saxiix weyaan adimucjib abiir kususan min xadiii umu khaalid bintu khaalid bn saciid bn caas xadiidka laba boqol iyo sagaaliy tobnaad rasuulku wuxuu yidhi inahu uxiya waxaa lii waxyooday ilaya aniga waxaa liii waxyooday annakum idinku haddaa muslimiin tihiin tuftanuuna in laydinku imtixaami doono fi lqubuuri qubuurta in laydinku fidnayn doono ibtila iyo ikhtibaar iyo imtixaam inuu qabriga idinku qabsan doono ayaa la ii waxyooday buui ee ilaahi subxaana wa tacala weydiista badbaado xadiikaasna waa saxiix weeyaan imam nasaa baa min xadiii caaishata radi allahu tacala canha xadiidka u dambeeya laba boqol iyo labaatanaad rasuulku wuxu yhi alayh salaatu wasalaam istaciiduu war ka maangala bilaahi alla min cadaabi qabri cadaabuqabriga ilahi subxana watacaala ka maangala inahum ayagu yucadabuuna waa la cadaabhaya fii quruurihim qubuurtooda lagu ciqaabo lagu cadaabi cadaaban cadaab baa la cadaabhaya tasmachu ay maqlayso albahaa'imu xayawaanko dhan ay maqlhayaan cadaab hataa xayawaanku ay maqlhayaan baa qubuurta dadka ku jira lagu ciqaabay qofka cadaabka ama gaal ama munaafiq ama qofka mujrimka ee cadaabulqabriga ku maaratu ku dhacay cadaab waxaa la cadaabaya bahaa'imtii xayawaanaadko dhan ay wada maqlhayaan ee ilaahay subxaana watacaala maangeliye weydiista inu ilahi subana watacala qabriga idinka badbaadi xadiikaasna waa saxi waay axmed bin xambal iyo dabaraani baa warin min xadiii umu bishrin marat umu bashir gabadha la yihahdo baa iyadna xadiikaas maaratay ka warinaysa rasulka alah isalatu wasalaam idan intaasoo dhan iyo nusuusta iyo kuwan soo socotaba waxay noo faa'iidaynaysaa inuu rasuulka alah salaatu wasalaam iyo axaadiistaaso dhan inuu cadaabulqabriga iyo nacimuqabriga intuba inay jiraan inay goob imtixaam iyo ikhtibaar ay tahay waa mawduuc marka ama mawdic ama mawqif aad i aad u adag weeyaan yashiibu minhu iflu uu maarata qofka yarkaa uu ku ciroobaya waxa uu qofka kala kulmaa meel mugdiah oo cidlaa oo cidaad u baxsan aan jirin ilaa camalkaadi mooyaan saas darteedba macnaheedu waxay tahay oo lisaanu xaalka iyo mandiqaba ama iyo caddayntuba noo sheegaysaa haddaan jaanis haysataan bini aadamow ee jaaniska ka faaidaysta wey oo halkaa su-aalahooda u diyaargarooba caqliyan baa waxaanu la yaabaynaa qofka waxbarashada ku jiree imtixaamka markii lasoo dhajiyelya waa la imtixaamaya dadki ardadii aan waxba akhriyeyna bolooniga iska daawada iska hordahaya warkan wuu dhici doonaa baa laleehay maxaa yeele waxba akhriyeen famaa baalakum maxaad u malin maaragtay su-aashii qabriga nagu sugahaya inaan maarata u diyaar garowno ilaahi subxaana wa tacala waxaan weydiisananaa biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu naga dhigo min aladiina yuhabituuna maarata yuhabit اllahu aladiina bilqowli الhaabiti fi اlxayaati اdunya wafi اlaakhirati allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibacah وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير